أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka ko iyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الshaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay qeybtii ku saabsanayd ataxiyaadka ama tashahudka waxaynu soo maray ataxiyaadkii cabdullahi bni mascuud uu soo wariyey ee uu nabiga sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey waxaana ku sugnaa ataxiyaadka laftiisa tafsiil uu kala saarayo waktigii nabiga sala allahu alayh wasalam inay odhan jireen asalaamu calayka ayuha nabiyu markii dambe nabiga sala allahu alay wasalam la oofsadayna inay odhan jireen assalaamu cala anabiyi tafsiilka caynkaasi waa qorayaa oo xadiidka saxiixa buu ku soo arooray min xadiisi cabdillahi bn mascuud lamana keli noqon oo saxaabo kaleba waa sheegeen waxay noo iman doontaa tashahudka caaisha dadka ay beri jirtay inay ku jirtay assalaamu cala nabiy waa inoo iman doontaa wakadalika cabdullahi bnu cumar laftiisa waynaga sheegnay inay ka asaxday assalaamu cala anabiy isaguna inu odhan jiray cataa ibn abi rabaxna taabicigaas waa kay ka asaxday inuu yidhi ina asaxaabata kanuu yaquuluuna wanabiyu sala allahu alayh wasalam xayun assalaamu calayka ayuha nabiyu falama maata qaaluu assalaamu cala anabiy isaguna si caama ayuu saxaabada uga xikaayooday tashahudka ibnu cumar aynu sheegnayna malik baa muwata'a kusoo wariyey sanad saxiixaana ku sugan yahay siiqada yacni assalaamu cala annabiy bisanad saxiix cinda malik fi lmuwaa almuhim culamadana waxay ka mareen labaduba inay bannaantay maadaama saxaabadii rasuulku sala allahu alay slam ay sidaas sameeyeen kumay samayn iska bidcaysi ay iska bilaabanayaan ee tawqiif ay nebiga ka hayaan oo nebigu sala allahu alayh wasalam ay sidaa kala kulmeen baa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen haddii kale umay khilaafeen arrinkaa cibaadada ah iyagu cindigooda iskamay khilaafeen siiqadii nebigu sala allahu alay wasalam baray mana aha ruux iyo laba saxaabadii ka midee waa jamaahiirtii saxaabada mar hadday caynkaa iyada a tahay waxay faa'iideynaysaa siiqadaas in la odhan karaa jawaaz laakiin wujuub maya oo lama odhanaayo siiqadaa in la yidhaahdaa waajiba bacdu ahlicilmina waxay qabaan in siiqadii hore ee nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabada markaa u baray markuu nebigu noolaana ay akhrin jireen iyada in la akhriyo ay awlaysanto fiican tahay walow haba bannaanaato siiqada kale sidaasaana arjaxa in sida afdalkii ay tahay ama sida fiicani in assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh la akhriyo waayo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam jamaahiirtoodu sidaa haba sameeyaane siyaqa qaarkoodna saxaabadoo dhan haba u nisbeeyaane haddana waxaa muuqata saxaabadu inaynay sidaa ku kulmin oo aynay ku ijmaacin markii dambe inay yidhaahdaan waxaana ku tusinaya xadiidka cumar bnu lkhadaab ee inoo iman doona tashahudka cumar bnu lkhadaab oo mimbarka ayuu wuxuu dadka ka beri jiray in la yidhaahdo cumar bnu lkhadaab isagoo mimbarka ku taagan ayuu dadka wuxuu beri jiray inay ataxiyaadka yidhaahdaan altaxiyaatu lilahi alzaakiyaatu lilahi alayibaatu lilahi assalaamu calayka waana saxiix oo cumar bnu khadaab waa ka asaxday inta kale wuxuu kala mid yahay tashahudka ibn mascuud culamaduna may sheegin riwaayo yacni sidaa khilaafsan oo cumar ibnu khadaab marka uu dadka baraayo inuu odhan jiray assalaamu cala anabiy mimbarka markuu dadka ka barayana dee saxaabadii waa joogaan waa maqlayaan kuma inkirin inkaar lama soo noqlin cumar bnu khadaabna goortan uu mimbarka ka barayaa dadka maaha fii xayaati nabiy sala allahu alay wasalam oo nebigoo jooga intuu mimbarka koro dee dadka halkaa inuu kala hadlo oo uu ka tacliimiyo lama soo naqlin cumar bnu khadaab inuu sidaa samayn jiray nebigoo nool sala allahu alayh wasalam intuu mimbarka koro inuu dadka atixiyaadka ama hayruhu oo sharaa'icda ka mida inuu ka bari jiro uga laqimi jiray lama soo naqlin ee wuxuu daahir ku yahay xadiidku goorta uu caynkan cumar samaynaya inay tahay bacda wafaati nabiy sala allahu alay slam bale waxaa mutabaadira inay tahay cinda imaaratihi markuu amiirulmu'miniinka ahaa inay tahay ba haalibu danni uu yahay marka taas waxay ku tusinaysaa marba hadduu cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaah nebiga sala allahu alayh wasalam geeridiisii dabadeed oo dadkii baraayay tashahudka ay ataxiyaadsanayaan inay assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu ay yidhaahdaan waxay ku tusinaysaa yacni inay bacdu saxaaba ku baaqi noqdeen asalkii hore sidii la odhan jiray oo cumar ka mid yahay marba hadday sidaas tahay axaadiista kale xayaatadii nebiga sidii atixiyaadka nebigu u baray iyo sidii loo atixiyaadsan jiray sheegayaana ay sheegayaan assalaamu calayka ayuha nabiyu waxaa markaa laga qaadanayaa asalka baaqi noqoshada lagu baaqi noqdaa inay ka fiican tahay yacni siiqada kale ee jamaahiirta saxaabada ay samayn jireen cataa isagoo yidhi saxaabadu saasay odhan jireen markuu nebigu markaa uu dhintay waxay yidhaahdeen assalaamu calaa anabiy in saxaabadii oo dhan lagu xambaaro waxaa diidaya bacdi saxaabada ka mid ay ka asaxday bacda wafaati nabiyi assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu inay odhan jireen wakada daahirka xadiidka cabdullahi bn mascuudna waxaa lagu xambaaraya un jamaahirta saxaabada marka almuhim sida marka arjaxay in sha allah waa in asalkii lagu baaqi noqdo assalaamu calayka ayuha nabiyu la yidhaahdo ruuxii assalaamu cala nabiyi akhriyana laa xaraj dhib ma leh culammaduna waa sheegeen inay ku asaxayso khitaabkaas in aanu waajib ahayn laakiin khitaabka in laga tagaa waajiba may odhan u fiirso hadalka markaa xaafid ibnu xajar asqalaani iyo hadalka subki iyo hadalka albani dhammaan waxaad moodaa calaa haada inay ku socdaan oo albaani ma tacaqubaayo xaafid ibnu xajar casqalaani iyo subki markay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa khitaabkaasi inaan waajib ahayn may odhan tegista laga tago khitaabka waajiba sheikhuna ma tacaqubin addaahir waa inuu ku raacay marka gaayatu maa fi lamri waa inay leeyihiin labaduba waa bannaanta marka sidaas iyadaana weeye inay labaduba banaan tahay laakiin sida arjaxi waa sida in khitaabkii assalaamu calayka la akriyo saasa arjaxa in sha allah arrinka haddaba ku saabsan saxaabadu maxay uga weecdeen badankoodu markii nebiga la oofsaday siiqada khitaabka kuwa siiqada khitaabka ku baaqi noqdayse maxaa looga jeedaa almuhim waxay culammadu tilmaamayaan waxay saxaabadu uga weecdeen inay tahay tawqiifun in lagu xambaaraayo in sidaa la odhan karo bacda wafaati nebiy sala allahu alay wasalam laakiin waxay ra'yi ahaan iska yidhaahdeen saas maa ama ishkaalka ku saabsan nebigii hadduu dhintay sala allahu alayh wasalam mukhaatabada lala khitaabaya maxay tahay waxaa loo odhanayaa lagaga jawaabaya siiqada khitaabka mar waxaa loo isticmaalaa in lala hadlayo cid xaadira oo ku maqlaysa in lala hadlayo marna waxaa looga jeedaa siiqada khitaabka inaan looga jeedin maqal ciddaasi maqlayse laakiin looga jeedo yacni in niyadda ciddaa lagu soo xaadiriyo taas looga danleeyey oo maaha macnaheedu cid kastoo lala khitaabaa ama siiqatu lagula hadlaa way maqlaysaa maaha khuraafiyiinta qaarkood waxay doonaan inay daliishadaan assalaamu calayka ayuha annabiyu ay yidhaahdaan nabiga sala allahu alayh wasalam waa la baryi karaa waayo waa lala khitaabaya laakiin taasi daliil uma aha waayo nebiga sala allahu alayh wasalam isagaa loo ducaynayaa oo ilaahay loo baryayaa ee isaga lama baryayo assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat اllahi wabarakaatu waa ducaa lilnabiy sala allahu alayh wasalam lakiin ducaa isagii la baryay maa marka in la yidhahdo ducadii isaga loo ducaynayaan ka daliishanayaa in isaga la baryi karo wax xaqaa'iqdoo la dabagediyayo oo siday ahayd sida kulli digaa loo tilmaamayo maana bail tani waa ducaaun lahu laa ducaa'uh in isaga la baryayo ma ahee waa in isaga ilaahay loo baryayo oo ilaahay yacni markaa laga baryayo ducadaas lagu weydiisanayo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay nabadgeliyo inuu ilaahay u naxariisto inuu barakeeyo bimacnaa intuba way u xasishaye inuu u siyaadiyo nebigu waa mubaarak ilahay baa barakeeyey ilaahay baa u naxariistay ilaahay baa ilaaliyey waxaa loo jeedaa iyadoo intuba ay xaasil tahay ilaahu usii siyaadiyo usii kordhi baa macnuhu u dhacaya ruuxaan ducaynayana waa ku intifaacaya khitaab kastoo cid lala khitaabo ama siiqatu lkhitaab lagu hadlana macnaheedu ma aha ciddaasi inay maqlayso waayo xataa ashyaadaan noolayn ayaa waxaa dhacda in lala khitaabo waqtiyada qaarkood nabigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alay wasalam marka bishu bilato in la yidhaahdo allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimani wاsalaamati wاlislaami wاtawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbii warabuka allahu bishaa lala hadlaya ma waxaa la odhanayaa bishu waa maqlaysaa miyaa la odhanaya maya taa looma jeedo masalan xataa waxaa soo aroortay ashyaada majamaadaadka ah iyo xataa asnaamta in lala khitaabo fi bacd alaxyaan khaalid ibnu waliid markuu soo baabi'iyey sanamkii la caabudi jiray wuxuu khaalid lahaa yaa cizu kufraanaki laa subxaanaki inii ra'aytu allaha qad ahaanaki yacni siiqada kufraanaki laa subxaanaki wuxuu kula khitaabayaa cuzza cuzza buu kula khitaabaya marka ma aha cidda lala khitaababa khitaabka inay maqlayso fahmaysana bale nebigu sala allahu alay wasalam markuu noolaa iska daa markuu dhintaye muslimiinta meel kale isjoogta iska dhaafee kuwa madiine jooga mid kasta oo yidhaahdo markuu atixiyaadsanayo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu miyuu nebigu maqli jiray waxaynu ogsoonnahay atixiyaadkana in hoos loo akriyo iska daa quba iyo meelo kale cidda ku tukanaysa oo madiine ka mid ee eh, masjidkiisa dadka ku tukanaya axad kasta oo yidhaahdo assalaamu calayka ayuha nabiyu nebigu miyuu maqli jiray jawaabtu waa maya marka siiqadan waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa tacdiim nebiga la weyneynayo oo yacni qalbiga lagu soo xaadirinayo lagu tasawurayo tacdiimka nebiga sala allahu alay wasalam taas iyadaa baa looga jeedaa laakiin mukhaatabaduu maqlayaa muraadka looga jeedaa ma aha calaa haadana tacdiim nebiga la weyneynayo qalbigana lagu soo xaadirinayo tacdiimkaa nebiga la weyneynayo muraadku mar hadduu yahay farqi ma kale lahaa nebigu markuu noolaa sala allahu alay wasalam xayaatan dunyawiya iyo markuu dhintay dabadeed in siiqadii lagu dhawaaqo lagu hadlo laa farqa ahlucilmiga qaarkoodna masalada noocaasa waa tilmaameen waa baraarujiyeen oo siiqatu khitaabkan inaan looga dan lahayn maqlis uu nebigu maqlayo sheekhu lislam ibnu taymiyana fii bacdi kutubi ayuu ku sheegay adunnu inuu ahaa qaacida jaliila fi tawasul wasiila maxamed ibnu salix alcuthaymiin fii bacdi kutubi uu ku sheegay saaxibu tawdix alaxkaam tawdixu alaxkaamka laftiisuu ku sheegay oo uu markaa saas ugu tilmaamay culamo kalena waa sheegeen xadiidka waxaa ku jirtay aan ku yaro noqone wakafii bayna kafayhi culamada qaartaa waxay u fasireen inay tahay musaafaxo mubaalaga fi lmusaafaxa inay tahay gacanqaadkii laysgacan qaadayo lagu xeel dheeraanayo inay tahay shuraaxda qaarkood saasay ku tilmaameen laakiin sheikhu lalbani waxa uu yidhi xadiidku kuma aha in musaafaxa looga jeedo ee qabashada uu nebigu sala allahu alay slam labadiisa gacmood uu ku qabanayo gacanta cabdullahi bn mascuud oo kafka cabdullahi bn mascuud uu ku dhex jiraayo ee midig labada ee nebiga sala allahu alay wasalam waa taqriib uu nebigu soo dhoweynayaa looga jeedaa laakiin musaafaxa lagama tilmaamayo isagu albaani yidhi waaya buu yidhi musaafaxada ama gacanqaadku labada gacmoodba ma aha axaadiista dhammaantood waxay ugu soo aroortay gacanta midig keliya in markaa lagu gacan qaado lagu musaafixiyo xadiis kanuna macnihiisu ishkaal galay mooyaane axaadiista kale dhammaan waxay ku soo aroortay in gacan keliya musaafaxadu ay tahay mid walba gacan keliya ay tahay oo gacanta midig iyo gacanta midig la isku qabanayo laakiin in gacanta bidix loogu geynayo ta noocaasi musaafaxada kama mid aha kamaalkeedana kuma jirto maadaama xadiis qura oo musaafaxa ku saabsan aynay soo aroorin xadiiskana musaafaxa ma sheegin ee wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu alay wasalam cabdullahi ibn mascuud tashahudka barayey isagoo kayfiyada ku sugan oo kafka cabdullahi ibn mascuud labada kaf ee nebiga uu ku dhex jiro tashahud ibnu cabbaas nooca labaad ee tashahudka waa kii cabdullahi ibnu cabbaas qaala wuxuu yidhi kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam yucallimuna atashahuda kama yucallimuna asuurata min alqur'an wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalamna beri jiray cabdullahi bnu cabbaas yidhi atashahuda ataxiyaadka ayuuna beri jiray kamaa yucallimuna asuurata min alqur'aan ay tacliiman ka tacliimihi lana asuurata min alqur'aan baris la mida baristuuna beri jiray suurad qur'aanka ka mid a baris la miduuna beri jiray atixiyaadka fa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaatu lilahi ataxiyaatu baaqi noqoshada ama ataxiyaatu weynaanta ama ataxiyaatu nolosha culamada qaarna waxay ku kulmiyeen ataxiyaatu inay tahay anwaacu tacdiimka almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu almubaarakaatu waxyaalaha la barakeeyey dhammaantood iyo alsalawaatu salaadaha faral iyo sunnaba culamada qaarna ducooyinkay ku fasireen alطayibaatu wanaagyaalka odhaahyo ficilba leh ee khayraadka iyo tayibaadka ah acmaasha wanaagsan aqwaasha wanaagsan lilaahi dhammaantood ilahay bay u sugnaadeen assalaamu calayka nabadgelyo korkaaga ha ahaato ama assalaamu calayka ay xifdu asalaami ilaha asalaam ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato ayuha annabiyu nebiyow waraxmat ullaahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinkiisuna korkaaga ha ahaato barakaadka ilaahay waa khayraadkiisa daa'imka ah ee joogtada assalaamu calayna nabadgelyo korkayaga ha ahaato ama assalaamu calayna ay xifdu asalaami ilaaha salaam ilaalintiisu calaynaa korkayga ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin addoommada ilaahay korkoodana ha ahaato alsaalixiina ee wanaagsan hadday tahay kuwa dhintay iyo hadday yihiin kuwa nool hadday yihiin kuwa cir jooga iyo hadday yihiin kuwa dhul joogaba ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ay annahu shaniye laa ilaaha ila allahu mid la caabuda inaanu xaq ahayn weeye ila allahu allah mooyaane shani waa saas wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxammadan in muxammed rasuulu llahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa fii riwaayatin riwaayo kaloo xadiiska ka mida waxaa ku sugnayd ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh muxamed inuu yahay addoonkii ilaahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii inuu yahay xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey abu cawaana iyo shaafici iyo nasaa-ina waa soo wariyeen baa sheikhu yidhi meelaha uu qawska sheikhu gelinayo labada qaws macnaheedu waxay tahay riwaayaadku iskuma waafaqsanaa riwaayaadka qaarkood baa ziyaadadaas ku timi oo siyaadooyinku sheikhu laba qaws kala dhex geliyaa taa macnaheedu waxay tahay xadiidka cabdullahi bnu cabbaas waxaa loo soo wariyey siiqo ah assalaamu calayka iyo assalaamu calayna iyo iyadoo labada aloodba laga tago oo la tankiiriyo oo la yidhaha salaamun calayka iyo salaamun calayna labada mid walba xadiiska cabdullahi bni cabbaas bay ugu timi saas aawoodee culamadu waxay yidhaahdeen labada tii la akriyaaba dhib male hadduu atixiyaadka ibnu cabbaas akrinayo hadduu algeliyo salaamta labada mawdicba iyo hadduu asha ka reebo jaaza wajaaza weeye mid waliba bannaan wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah ashhadu buu geliyey bayna qawseyn sheikhu wuxuu ka tilmaamayaa in loo soo wariyey ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah iyo iyadoo ashhadu la soo laba goor celiyo labada mid walba waa loo soo wariyey xadiidka cabdullahi bni cabbaasin riwaayo kalena waxay ugu timi rasuulu beddelkeeda in la yidhaahdo cabduhu wa rasuuluh ataxiyaadkan waxaa doortay shaaficiyada ataxiyaadka cabdullahi bni cabbaas waxaynay ku doorteen ziyaadada almubaarakaatu ee ku jirta oo waxay yidhaahdeen maadaama ziyaadada almubaarakaatu ay tahay mid dheeraad ah siiqadaa siyaadada wadata waa ka fiican tahay siiqadaan wadan saas iyadaa yidhahdeen culammaduna waxay ku ijmaacsanyen o isku waafaqsanyeen kayfiyadaha kala duwan ee atixyaadku u soo arooray tii loo akhriyaaba inay bannaan tahay waa ijmaac oo culammada cid odhanaysa kuma jirto siiqooyinka atixiyaadka ee axaadiista saxiixa ku sugnaatay mid bay ku asaxaysaa kuwa kalena ay ku asaxayn wax odhanaya ma jiraan ee waxay ku ijmaacsan yihiin mid walba inay bannaan tahay kuna asaxayso ha yeeshee doorashada la sheegayo waxaa la isku khilaafaya iyama afdal ah ikhtiyaarku wuxuu ku dhisan yahay afdaliyada xaggeeda maka ibnu cabbaas in la akriyo afdala maka ibnu mascuud in la akriyo afdala maka ibnu cumar in la akriyo afdala wahaakada waxay ku dhisantahay xagga afdaliyada ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdaan waxaa afdala siiqo mucayana inaan la laazimin ee marba mid la akriyo si kayfiye kasta oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu dadka atixiyaadka u baray uu ruuxu ugu dhaqmo oo ugu camal falo oo aanuu midna uga tegin ahlucilmiga qaarkood sidaas ayay markaa u badiyeen oo arjaxeen taasa afdal ay yidhahdeen ruuxii awoodi karayana inay saasay afdal tahay ishkaal ma leh laakiin hadday noqoto inuu ruuxii taasi ay ku adkaato ay noqotay mid inuu doorto xaalka caynkaasa mid walba waa ugu ansaxaysaa laakiin afdalku waa ta cabdullahi ibn mascuud waayo waa ugu sixa badan yahay mar labaad kana ikhtilaaf riwaayaadkiisu ay iskhilaaftay xagga alfaadda ma laha nooca saddexaad tashahud ibnu cumar waa taxiyaadsigii cabdullahi bni cumar can rasuuli illahi sala allahu alay wasalam annahu qaala fi tashahud cabdullahi bni cumar wuxuu ka soo wariyey rasuulka sala allahu alay wasalam inuu rasuulku yidhi fi tashahudi ataxiyaadka gudihiisa inuu ka yidhi ama ataxiyaadka inuu ka yidhi ataxiyaatu lilaahi wasalawaatu walayibaatu asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi ataxiyaatu mulkiga iyo baqaagu baaqi noqoshadu iyo noloshu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay wasalawaatu salaaduhuna lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen waayibaatu wanaagyaalkuna ilaahay bay u sugnaadeen assalaamu calayka nabadgelya korkaaga ha ahaato ama ilaalinta ilaahay korkaaga ha ahaato ayuha nabiyu nebiyow waraxmat ullahi naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato qaala bnu cumara cabdullahi bnu cumar wuxuu uhi zidtu fiiha waxaan ku ziyaadiyey oo ku kordhiyey wa barakaatuhu baan ku ziyaadiyey wa raxmat ullahi wabarakaatuhu baan dabada yidhi assalaamu calayna nabadgelyo korka korkayaga ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi addoommada ilaahay korkoodana ha ahaato addoommadaasu alsaalixiina kuwa un wanaagsan ah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu mid la caabuda inaanu xaq ahayn ila allahu allah mooyaane allahoo qura in la caabudo ayaa xaq ah qaala bnu cumar cabdullahi bnu cumar wuxu uhi wazidtu fiiha waxaan ku kordhiyey shahaadadaana waxdahu laa shariika lah xaaluu allah yahay keligii yahay ama mid la keliyeynaayo uu yahay laa shariika lahu xaal aanu ilaahay wadaaga lahayn yacni waxa tawxiidku u sugan yahay xaaluu keligii yahay wuxuu u sugan yahay tawxiidku xaal aanu wadaaga lahayn wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxammadan cabduhu warasuuluh marka waxdahu labadan xaal waxaa loo keenay tawkiid midna waa tawkiid lilisbaat midna waa tawkiid lilnafyi kelimatu tawxiid oo shahaadada ahi laa ilaaha ila allah waxay ka kooban tahay laba rukni labadaa rukni waxay yihiin waa nafyi iyo isbaat waa diidmo loo diidaayo cidda ilaahay ka soo hadhay uluuhiyadii xaqa ahayd iyo sugis uluuhiyada xaqa ah ilaahay loo sugaayo marka labadaa rukni ee kelimatu shahaada ay ka kooban tahay shahaadatu tawxiid ashahaada birisaala iyadu waa qeyb kale nafyi iyo isbaat baa labadaa rukni ay yihiin ay koobsanays nafyigii laa ilaaha waxaa lagu akiday laa shariika lahu nafyigii isbaatka ahaa ila allaahuna waxaa lagu akiday waxdahu saas yadaa weeye marka macnuhu wuxuu dhacaya waxaan qirayaa mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allahu allah mooyaane waxdahu laa shariika lah waxaan waxdaaniyada iyo waaxidnimada xaqa aan u qirayaa xaaluu keligii yahay xaal aanu wadaaga lahayn ayaan u qirayaa waxdaaniyada xaqa wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan in muxamed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa inuu yahay xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo daara qudni waa saxiixiyey oo wuxu uhi waa saxiix wazidtu fiiha waxay culammadu yidhaahdeen isagu kama maqlin cabdullaahi bnu cumar labadan ziyaado nebiga kama maqlin cindigiisana kama kordhin ab ibnu cumare oo iskagama darsane wuxuu markaa ugu daray saxaabadii kale uu ka maqlay inay nebiga sidaa ka soo wariyeen waayo saxaabada waxaa soo aroortay atixiyaadka markay sheegayaan wowga inay isku qabsan jireen ninka ziyaado wow ku dara wow keli ah mawdic aan saxaabada kale wowga aynay maqlin way qabsan jireen maxaad wowga ugu daraysaa marka iyaday kaa tahay oo ziyaadada wowg oo kale ay isku qabsan jireen inay eh, wax ka badan ku daraan tan noocaasi waa mid aan yacni dhacaynin sheekh albani wuxuu yidhi haataani ziyaadataani haabitaani fi tashahudi can inabiy sala allahu alay slam labadaa ziyaado way ku sugan tahay ataxiyaadka ayay ku sugan tahay nebiga xaggiisa inay ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam labadaa ziyaado waa ka sugantay nebiga oo wa barakaatuhu kayfiyaadka kale atixiyaadka dhammaantood waa kusoo wada aroortay kaa ibnu cumar mooyaane waxdahu laa shariika lahuna dee waa ku soo aroortay atixiyaadada qaarkood bay kusoo aroortay oo nebiga sala allahu alay wasalam ka sugan saas aawadeed ibnu cumar agtiisa kama siyaadin walam yazidha bnu cumara min cindi nafsi cabdullaahi bnu cumarna xagga naftiisa uu wuxuu kaga darsado ka ziyaadiye maaha waxaashaahu min dalika taasna waa arrin ibnu cumar aanu dhacaynin oo yani waxa weeye aanu marnaba samaynayn wa inamaa akhadahaa ee wax kaleba maaha wuxuu ka qaatay ziyaadada can gayrihi min asaxaabati aladiina rawawha canhu sala allahu alay wasalam saxaabadii kale nebiga ka warisay buu ka qaatoo kala kulmay dee isaga nisbadiisa ziyaadadani waxay u tahay mursalu saxaabi maadaama aanuu sheegin cidduu ka qaatay oo saxaabada qaarkood saxaabi kale waxay ka warinayaan kalsoonida saxaabadu ay isku kalsoon tahay daraaddeed yadaan saxaabigii aynay sheegin bay odhan jireen nebigu wuxuu yidhi si saas waa kalsoonida ay ku qabaan daraaddeed bay ugu nisbayn jireen oo nebiga u nisbayn jireen iyagaan saxaabigii u sheegay aan sheegin fazaadaha huwa calaa tashahudihi aladii samicahu min annabiy sala allahu alay slm mubaasharatan markuu saxaabadii kale ka maqlay ziyaadooyinkaas wuxuu ku kororsaday ataxiyaadkuu nebiga sala allahu alayh wasalam ka maqlee tooska uga maqlay ayuu ziyaadadii ku darsaday ilaa saxaabadii kale usoo naqliyey waxaa laga yaabaa saxaabada uu ka maqlay saxaabada qaarkood oo siiqada tashahudku tiisa waafaqsan tahay inay ahayd dabeedna maadaama labada siiqa iswaafaqsan yihiin ziyaadadaana kale leeyihiin ti ziyaadada lahayd ziyadada intuu soo qaatay daedna saa ugu daray tashahudu abi muusa alashcari nooca afraad abu muusa alashcari atixiyaadsigiisii ama tashahudkiisii waxaa magaciisa la odhan jiray kunyadiisu ku caanbaxay caanbaxaye cabdullaahi bnu qays baa la odhan jiray abu muusa alashcari cabdullaahi bnu qays ayaa la odhan jiray qaala wuxuu yidhi abu muusa alashcari qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi rasuulki ilaahay wa idaa kaana cinda alqacdati markuu ruuxu ku sugnaado fadhiga agtiisa falyakun ha noqdo min awali qowli axadikum odhaahda midkiin yidhaahdo waxa ugu horeeya ha ka mid noqdo altaxiyaatu alayibaatu asalawaatu lilaahi ataxiyaatu mulkiga iyo baaqi noqoshadu alayibaatu wanaagyaalku iyo khayraadku asalawaatu salaaduhu lilahi ilaahay bay u sugnaatay marka waxay noqonaysaa caطfun bikayri caطif oo altaxiyaatu waalayibaatu macnuu inuu dhacayo tasaddaqa rajulu min dinaarihi min dirhamihi min saaci burihi min saaci tamrih sida xadiidka uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam tasaddaqa rajulu min dinaarihi min dirhamihi xadiidkaa cadaf kuma jiro min dinaarihi min dirhamihi min saaci burihi min saaci tamrih cadafkiina waa la doonayaa waa la rabaa marka waawalcadfigii oo laga tegey muraadsi ahoo la doonaayo noocaas weeyi saas aawoodee bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen haddii la garanaayo in meeshu ma mawdicu inuu yahay mactuuf iyo mactuuf calayhi owl cadfiga in la xadfa waa banaanta faa'iide kale luqawiyina waa ku sugan tahay xadiidkaasoo faa'iidadaa kalena waxay tahay waa siiqo khabarah oo loo isticmaalayo amar tasaddaq ay liyatasaddaq baa loo jeedaa waa khabarun yuraadu bihi lmru labada faa'iide loqowgii waa ku sugantay weji kale waxa bannaan marka calaa haada waxay noqonaysaa altaxiyaatu ayibaatu asalawaatu yacni walayibaatu wasalawaatu kaanahu la yidhi awaaw alcaطfigii la qadaro weji kale waxay tahay in la yidhaahdo cala sabiili albadeliya oo tayibaadka taxiyaadka laga bedelo haddana salawaadka laga bedelo altaxiyaatu ayibaatu asalawaatu lilahi assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة وتدبك المدود وتحياتك الصلاة آه تدبك المدود وحلوك إذا وتدبك جمله ويأرق كلمة لا يلاهدو لغة عربيد iyo lisaanka sharcigaba waxaa loo isticmaalaa jumla mufiida ama istilaaxay nuxaadda u dhigteen kelmaddu inay tahay isimku inuu kelmad yahay xarafkuna inuu kelmad yahay ficilkuna inuu kelmad yahay waa istilaax min cindihim oo ma matalaayo luqadii carbeed macnaha lagu isticmaali jiray fii luqati alcarab kelima waxaa loo isticmaali jiray hadal mufiida saas awadeed baa ibnu maalik u odhanaya wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am markuu isilaaxii naxwigaa sheegay intuu ka gudbay buu wuxuu yidhi markaa waa dhacdaa kelmad in kalaam looga jeedo marka faa'iide iska ziyaada ah oo istilaaxaadkoodii ka baxsan oo uu tilmaamayo ama uga jeedo ruuxu hadduu si kale kelmad u arko inaanu la yaabin kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluhaa jumladii mufiidada ahayd ee rabbi rabbirjicuun ah buu ilaahay wuxuu ku magacaabay inay kelmo tahay nebiguna wuxuu yihi sala allahu alay wasalam qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah laa ilaha ila allahu kelmad buu ku sheegay kalimatani khafiifatani cala lisani thaqiilatani fi lmiisani xabiibatani ila araxmani subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi alcaiim labada kelmadood oo carabka ku fudud miisaanka ku culus ilaahay agtiisa laga jecel yahay waa in la yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim ama subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim waa laba kelmadood oo siaya saasa marka sabcu kalimaatin waxaa loo jeedaa sabcu jumal kelmaddii kastaaba waa jumlo mufiida ah macnuhu saas iyadaa buu dhacay xadiidkan waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey abu cawaana abu daawuud iyo ibn maaja marka waxay noqonaysaa ataxiyaatu ayibaatu asalawaatu lilah inay tahay kelmad in loo ictibaarinayo yani toddobada saasoo kale loo tirinayo ta shanaad tashahudu cumara bni lkhaaab cumar bnu khaaab tashahudkiisa kaana radia allahu canhu wuxuu ahaa cumar bnu khaaab radia allahu canhu ilaahay ha ka raali noqdee yucallimu annaasa atashahuda mid bara dadka atashahuda atixiyaadka mid bara buu ahaa atixiyaadku bari jiray wa huwa cala almimbari wuxuu dadka atixiyaadka bari jiray walxaal huwa cala almimbari isagoo mimbarka ku kor sugan cumar bnu buu dadka atixiyaadka bari jiro u laqimi jiray yaquulu wuxuu odhan jiray quuluu waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu lilaahi azaakiyaatu lilaahi alطayibaatu lilaahi azaakiyaatu baa inagu ziyaado ah waxaa macnuhu u dhacayaa waxyaalihii ahirnaaye wanaagsanaa ee markaa ahirnaa ilaahay bay usugnaadeen waxaa looga jeedaa ashyaada wanaagsane ama khayraadka ah orah iyo ficilba ayaa zaakiyaadka laga tilmaamaya assalaamu calayka ilaa aakhirihi ay ilaa akhir alxadiis laga gaadhayo mislu tashahud ibni mascuud inta kale wuxuu ka kala mid yahay atxiyaadka cabdullahi ibni mascuud xadiidkana waxaa soo wariyay malik iyo bayhaqi sheikuna wuxu uhi bisnad saxiix daahirka xadiidkuna waa mawquuf oo ma odhan nebigaan sidaa ka maqlay waxayse culammadu yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in nebiga sala allahu alay slam uu kala kulmay in ayaa lagu xambaaraya oo isagoo cumar bnu khataab garanaya sida nebigu atixiyaadka dadka u baray si khilaafsan oo isagu cindigiisa ka dejiyey inuu dadka baro una atixiyaadsadaa waa mid aan dee ka dhacaynin cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaa ta kale saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam kumay inkirin waana ta riwaayaadka ku soo aroortay saxaabadu inay wowga isku qabsan jireen atixiyaadka sida loogu dadaali jireen sida suurad qur-aana loogu dadaalo kale oo weliba saxaabadu ugu dadaalaan ayaa atixiyaadka barashadiisa loogu dadaali jiray shiikhuu wuxuu yidhi walxadiidu wain kaana mawquufan huwa fii xukmi lmarfuuc xadiidkani haba ahaado mid mawquufa cumar bnu khadaab ku jooge marfuucu la xukum yahay oo xukunka marfuucu ku sugan yahay lianna min almacluumi annahu laa yuqaalu bira'yi sababtuna waxay tahay waxaa la ogsoon yahay waxaa ka mid a inaan ra'yi tan oo kale aanu ku odhanayn cumar bnu khadaab walow kaana ra'yan lam yakun hada alqowlu min addikri awlaa min gayrihi min saa'ir addikri hadday ra'yi iska ahan lahayd oo cindigiisa cumar bnu khadaab kala yimi in dikrigan markaa la yidhaahdaa kama fiicnaateen dikriyada kale in la yidhaahdo waxa uu cumar ugu laqimayaana waxay tahay waa in de siiqadani marka ay tahay in la barto oo iyada la yidhaahdo oo ay dee marka waxa weeye eh, mid talaqi lagula kulmaya ay tahay kama qaala bnu cabdilbar siduu ibnu cabdilbar ba yidhi marka almuhim siiqadaasina waa siiqada shanaad ee atixaadka usoo arooray siiqada lixaad tashahudu caaisha caaisha radia allahu canha ataxiyaadsigeedii qaala alqaasimu bnu muxamed qaasim ibnu muxamed wuxuu yidhi waa inankay eedada u ahayd oo walaalkeed dhalaye waa alqaasim ibnu moxamed ibna abi bakrin kaanat caaishatu tucallimuna atashahuda waxay ahayd caaisho midna barta ataxiyaadsiga ataxiyaadkayna bari jirtay wa tushiiru biyadiha gacanteedana way ishaari jirtay way tilmaami jirtay yacni sida farta loo taagayo taquulu waxay odhan jirtay التaحiyaaت الطayibaat الصalawaaت الzaakiyaat lilahi azaakiyaat oo ku sugnay tashahudka cumar ka caaishana waa ku soo arooray waa odhaahyada iyo ficilada طahiran ee wanaagsan aلsalaamu cala الnabiyi halkaas siiqadii khitaabka bedelkeeduna waxay odhan jirtay aلsalaamu cala الnabiyi bay odhan jirtay sala allahu عalيه wasalam ilى aakhiri tashahud ibn mascuud ataxyaadsiga ibnu mascuud ilaa akhirkiisa laga gaadhaayay inta kale waafaqsanayd oo la mid ahayd laakiin inta hore saasay odhan jirtay xadiiskana waxaa soo wariyey ibn abi shayba iyo bayhaqi iyo saraaj iyo mukhallis ayuu sheikhu yidhi marka isna waa saxiixo waa haabit waa sugan yahy isaga laftiisuna wuxuu u eg yahay inuu mawquuf yahay laakiin culammadu waxay yidhahdeen xukmu rafci buu leeyahay sidii kii cumar ba aynu ku soo marray lixdaa kayfiyadooda kala duwan baa atixiyaadka soo aroortay lixdubana waa haabit kii lagu atixiyaadsadaana dhib male wax xaraja male marka culammadu tarjiixoodu wuxuu ku dhisan yahay saynu horeba u sheegnay xagga afdaliyada laakiin xagga asalka in mid walba ku asaxayso waa ijmaac waana la isla ogoliyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub